sharkadda telefoonada kaarar intaan ka iibsado ma sii gadi karaa taa waa taqaanaa sooma kaar intaad soo iibsato waad sii iibsaa safaricom sooma marka ninka kaarkani manfacada inuu intifaacsado oo uu ku hadluu kiraystay adna kii waad ka soo sameeya waad soo gadatay adigana anaad iga sii gaday ana nin kale waan ka sii gadi karaa walow qadiyadda telefoonada marka la yihaahdo waxaa la gadanayaa mamaa lacag baa mise waa quruud ay iman doonto biaaqaatu taksiinka waxa la yihaahdo ee lacagta xambaarsan ma lacag baa iyagu mise waa badeecad markii masalada bunuugta aan ka hadlay insha alla waan ka tilmaami doonaa qaacidada guud hadaba waa tarixnaaco wa kullu maa amkana wax kastoy suuro gasho alintifaacu bihi in lagu intifaaco maca baqaa'i cayni isagoy cayntiisiina jirayso saxad ijaaratuhu in la kirayaa bannaan wax kastoo intii laga faa'iidaysto isagu sii jiri kara marka faa'iidaysigaasi in la kala iibsadoo la kala kiraysta way bannaan tahay idaa qudirad laakiin manfacadii shaygan daatadiini ay lahayd inta adigu aad iibsatay waa in la gooyaa imise aad iibsatay gurigan waa guri waa guri deegaan inta uu dhisan yahay manfacadan waa leeyahay adigu ujra macluuma iyo wax go-an baad bixinaysaa manfacadii intaa u dhigantay waa inaad isla jaangoysaan intaasaa manfacada intaa udhigata inaad tiraadaan waa in lagu xadidaa haddaba idaa qudirat manfacatuhu haddii la qadaroo la jaangooyo bixadi amrayni laba midkood kow bimudatin muddaa lagu jaangooye aw camalin ama shaqaa lagu jaangooyaa haddii acyaanaad ka faa'iidaysanaysa ay tahayna muddaa lagu jaangooyaa gurigan intaasaan kaa rabaa intaasi manfaco intee leegba u dhigantaa waa laba toddobaad manfacadood waa bil manfacadeed waa sanad manfacad inaad ku heshiisaan wey qadyada way qadyada kirada guryuhoo dhan ku salaysanta wax la kala kiraysanayo manfacada haddaba mudday ku eg ku eg tahay muddadii haddii wixii lagugu wareejiyo ase aad ka faa'iidaysan weyda adugu adaa iskhasaariye oo manfacadaadii dayacay gurigii waa lagu wareejiyey maanan degin bishii ni gurigii maanan degin lacagtaan ku bixin sababto lamaada wareegino manfaacadii adigu maadan isticmaalkeeda xaq u yeelanin laguguna wareejiyey de xolihii kaa dhinta adaa ka faa'idaysan way aday kaa dhintaan wey idaa qudirat manfacatuhu biaxadi amrayni bimuddatin inaad wakti u qabato qofka gaari baad ka karaysay muddaad ka karaysay guri baad ka karaysay muddaad ka karaysay waxbarashaad ka kiraysay muddaad ka kiraysay aw camalin baa lagu xadidaa camalka waxaa lagu xadidaa markii qof shaqaynaya aada kiraysanayso shaqaaloo dhan waa ajiir in kasta oo shaqaala ama sharikad ha u shaqeeyo ama shaksi ha u shaqeeyo ama dowlad ha u shaqeeye baabulijaara wey ninka dukaanka ka shaqeeya baabulijaara wey sababtoo ah shaquu qabanayaa mushaarna wuu ku qaadanayaa ninkaas oo kaleeto laba labadaba waa loo xadidi karaa in shaqada markaad qabato baa waxaa ku siin qofka la yidhaahdo suuqeenna taas aad bay uga jirtaayo nin baa dhar tolood u iman dharkani misaad igu toli baad leedahay muddo qaban maysido isagoon tolinba muddada inay dhammaataan laga yaabaa asaasku muddo maaha laakiin lacagta waxaad ku bixinaysaa waa tolmada marka lagu tolay soomaa saacad baa kaa xumaatay ninkii saacadaha la fadhi aad u geysay imisaad iigu samayn markaad leedahay maxaad ka gadanaysaa camalka shaqada samaynta ah mise wakti baad ka gadaysaa samayntaa ka gadaya maqsuudku waa samaynta manfacadu iyada weeye wakti ma iibsanaysa adiga manfacadan haddaba camal bay ku qadaran tahay aniga lacagtan waxaan kugu siiyey maradaa inaad tosho isagoo markaa wakti gaaban ha ku tolo ama wakti dheer ha ku qaadato shaqadii markaad qabanayso waxaa laga yaabaa laba shaqoo isku mida ah, midna inay kugu daba dheeraato oo si adoo u daalanaya si una ad u ilduufto midna intay kuwa fudata dhagdhagaadbaxyar kala tuurtaba ijaarku haddaba kuma xirna muddada aad shaqada ku jirtay kuma xirna ee shaqada camalka aad qabataybu ku xiran yahay taana waa lagu heshin karaa alaabbaad keentay nin xamaali aad u timid waxaad ku tiri alaabtan in la ii daldalo oo bakhaarkaa la iigu guro intaasaan bixinaya aniga ama keligii ha daldalo ama qof kale ha keensado ama wakti gaaban ha ku dhammeeyo ama wakti dheer ha ku qaadato shaqadan aad lacagta ku bixisay taa yaabo badan bay u jirtaa marka basaskan aan raacayno taxdiid ijaarai bicamal wey aniga tiirkan waxaan u goostay inaad nairobi iga qaado ood mambaasa igeyso ama shan saac sii soco ama toban saac sii soco ama habeen dhexda sii bari oo tiirka intuu ku qaado hadduu afar iyo labaatan saac dhexda aayar sii luudo oo uu ku yihahde daniyaho anugu afar iyo labaatan saac baan ku soo waday maxaad ih aniga mambaasa u gatay baad dheh tiirka lacagtan ilaa inaad igeyso way camal wey haddaba taxdiidu camalin lacagtan waxaan ku bixin shaqada inaad qabatana waa lagu jaangoyn karaa muddadaasaan lacagta ku bixin inaad intifaacsatana waa lagu xidhin karaa inuu asaasku manfacada intaa camalkaasaad baan ku bixin iyo muddada inaad intifaacsataan ku bixin labadaba ma la jamcin karaa labadoodii inaad shaqadaa qabato waktigaana ku qabato ma la ogolyahay waan guriga dharkayna ii toshaan rabaa waxaanan rabaa inaad maanta tosho intaasaan ku siin cinda aljamhuuri may shaaficiyadii ragga lamidkaa iyo abu xaniifi iyo bacd alxanaabila iyo waxay yidhahdeen maya sababtoo ah tacaarud baa ka imanaya ninka muddo loo qabtay muddadii markay dhammaato xataa isagoon shaqaynin oo lacagtii leeyahay bay keenaysaa sababtoo ah gurigii muddada lagu qabtay oo lagu siiyey xataa haddaadan degin odan manfacadii oofsani lacagti waa lagu leeyay sooma markii muddo la yidhaahdo manfacadii in la oofsaday qasab ma aha markii la yidhaahda manfacadii camal lagu xadidana muddadu qiimo ma laha waxay dhaheen isku xirkoodu tacaarud baa ka dhexeeya qole waxay dhahdeen maya asaasku waa manfacada camalkane de ninkan inaan waktiga laga dhuminin oo uu dedejiyunbu uga jeedaaye baasha aada ha u adkaynina asalku ibaaxa wey almuslimuuna calaa shuruutihim weeye nabiga baasha ka daaye calaa kulli xaal fuqahada shaaficiyada waxay qabaan inaan la jamcin karin muddadii camalka saa darteed buu lafdiga aw u isticmaalay wa iطlaaquhaa yaqtadii tacjiila اlujrati ilaa an yashtarita الta'jiila wuxuu leeyahay halkan ijaarada caqdi iyo heshiis weeye marka la heshiiyo ninkaad guriga ka kiraysatay ma gurigii markaad intifaacsato kirada kugu leeyahay mise markaad heshiisaan buu kugu leeyahay bima yastaxiqu اujrata ma caqdiguu ku mudanayaa mise istifaau manfacati manfacada inaad howsato ku mudanayaa si kale haddaad u dhahdo oo bisha bilowgeeduu leeyahay anaan intifaacsanin mise bisha markay dhammaatay igu leeyahay mas'aladaas bay ka hadleen waxay leeyihiin wuxuu ka hadlay ijaarada laba nooca ijaaradu inay tahay bilcamali inuu heshiisku yahay iyo bilmuddati inuu yahay hadduu bilmuddati yahay shaaficiyadeennu waxay qabaan waa masaladu ka hadlaya weeye acyaanta manaaficdeedii lagu tamkiininayo eed adigu inaad ka faa'iidaysata lagaa rabo buu ka hadlayaa taasana usuushii ijaarada taa weeye wuxuu leeyahay caqdiguu ku mudanayaa ninkii qiyaasan cala albayci waazawaaji gabadhiiyo ninka hadday ismiirsadaan xaqu sadaaqa ma caqdigay ku yeelatay dhacay mise in gabadhii loo aqalgeeyey ku yeelato oo loogu loo wareejiyo kay ku yeelatay caqdigay ku yeelatay saas darteed haddii caqdigii markuu dhacay fadhigoon la kala bixinba uu gabadhii furo fa nisfu maa faradtum meerkii nuskiga lagu leeyahay maxay ku mudatay caqdigay ku mudatay marka beeca markaan wax kala gadanno acyaantii aan kala gadanaynay aan ku yihahda gaarigaaga iga gad imisaan kaga gadaa intaan heshiino gacanta keen waan kala iibsanay asalka lacagtu hadda ad igu leedahay inaan ku siiyo wixii shuruudeed ku xidhi waa gaar tanna waxay idhaahdeen gurigiiba haddaad kiraysatay intaabaan lagu geynin oon lagu wareejinin lacagta halkaa dhig baa lagu leeh inaad shardiga hore xiratoo tiraada dib baan lacagta ka bixin iyo bisha akhirkeed aan bixin maahane hadda halkaa dhig baa lagu leeh haddii tacjiilka la shariyo intaasoo bilood in lasoo dedejiyo waa banaan tahay waan wada dib dhigaynaa haddii la yihaahdana way banaan tahay laakiin haddii laga aamuso oo heshiiskii unbaa dhacay gurigii baa la iga kireeyey caqdigii baan saxiixnay soo dedejiye dibdhig lacag midna maynaan dhihin muxuu leeyahay ninkii waa ilaaquhaa haddii la ilaaqoon dibdhig iyo hordhig midna laga hadlin yaqtadii wuxuu keenayaa tacjiila ujrati ijaarka inaad dadejiso miiska saarto guri waan kaa kireeyey caqdigaan ku mutaye mar heshiiskii hadduu dhacay bishan igu shub lacagtaydi sida gabadhuba la yidhi ninka waxay dhihi kartaa markii guriga la yimaado kuma ogoli jirkaygana kuma ogoli ilaa meherkii gacantaadii saarto lannu caqdigay ku mudatay kana caqdigu beeci amanka ku mutay kana caqdigii ijaarada manfacadii caqdigu ku mutay bay yidhahdeen halkaasi ka baxeen ilaa an yushtarata in loo shardiya atajiiru dibdhig la shardista maahane waxaa way caqdigaa lagu mudanayaa walaa tabطul ijaaratu ijaaradii ma burto bimowti axadi اlmutacaaqidayni labadii wax kala ijaaratay midkood hadduu geeriyoodo caqdigii ma buro caqdigu waa caqdi laasimu arafayna heshiisku hadduu dhacana khiyaarna uunan jirinna midna kama noqon karo saa darteed war niyahow baabuliqaala iyo ixsaanka ii celi iyo niyahow siba wax iga noqday walaalow ii tur iyo waa baabkeeda laakiin baabulqada haddii laisla yimaado wixii lagaa kireeyey muddadii lagu heshiiyey saad yeeli adaa yaqaana halkaa ha kuu taagnaada hadduu rabo gaarigii anigoo safartii waan ka baaqday safartii way socon weyday wax kalaa igu soo kordhay meel kale ku aad cid kale ka sii kare hawlada kuu taalla wey haddii lagula gartoo ninkuu yihahdaa bas waayahayna baabilixsaan fadli walixsaan wey ninkii guriga kaa kireeyeyna dura warnihu meel baan rabeen aanu guuro anigiibaa waxawey guri la-aan ugu dhacdayo meel aan guri ka filayey baa saa noqdayo meesha degaana yaqaano wey guriga iska soo wareeji wey ama hoteel deg ama banaan ka seexo howladay kuu taallo wey caqdi laazimu arafayna wey cinda jamhuuri saa darteed midkood hadduu dhinto kanka kii dhintay warasadiisii dhaxalka lahayd baa manfacadii yeelan wa way burtaa bitalafi alcayni caynta inay dhimato almustajarati la karaystay gurigii kuu karaysnaaba addumayba ama gaarigiibaaba duqeeyey ama tuugi xaday caqdigi wuu burayaa waayo manfacadii xageed ka oofsanaysaa waa haddii cayn ay ku dhacday aada manfacada ka oofsanayso haddiiba manfacada si mubaashira caqdigu ugu dhacayey waa tii waxbarashada oo kaleeta ah warniga kursigaad ku fadhiisan jirtay baa jabay kenta kursi kale ku fadhiista wey caqdigii ma burayo macallinkii waagii kuu dhindhigayey baa geeriyooday oo dadkii macalimiinta noo ahaa anintaas waay kama gelin macalin kale keen adigu wey anuu manfacan kugula heshiiyey caynba kugulama heshiinin caynta maalinba taad rabta keen ama ha dhinta ama ha noolaa shaqada kan ka cayri galaaskii meeshan aan ku dhigan jirray naga bedeloo galaas kale nagee hawsha hor intaa lama aniga manfacadii baan rabaa manfacadu marka hore saa darteed cayn hadday ku xirnayd oo cayntii dhimato dee wixii laga oofsan jiray oo lagu heshiiyey baa burburay oo kala kaca wey walaa damaana dandhow laguma laha cala ninkii kireeyey ninkii wax kiraystay ilaa bicid waa inuu ku xadgudbo maahane wixii uu kiraystay haddii ay wax isaga awooddiisa ka baxsan gaboodfal iyo xadgudub midna uusan lahayn uu dhinto laguma laha haddaba hadduu yidhi ijaarada bimowti axadi lmutacaaqidayn kuma burto waxaa la mid ah bibeyci alcayni wixii aad kiraysatay haddii la gato ijaaradaadi waa baaqi ninka cusubee yimidna ilaa heshiiska caqdigaagii uu dhammaado sharcan ma taaban kara guriga ujradii buu la wareegi karaa sa isagu hadba ninkaa ku heshiiyaan laakiin ninka kiraysta lagama saari kara ilaa heshiiskiisii dhammaado labaatan qof hadday kala gataan heshiiskiisoo socda isagaa halkaa fadhi unbay u imanayaan qasab lagagama saari karo waayo ninkanna cayn buu gatay ninkana manfacaduu horay u iibsado heshiis galay caqduna laazimu طarafeyn wey waxaan kusoo gabagabaynaynaa hal mas'ala oo ah ta'jiiru اlcayni اlmustajara waxaan kiraystay ma sii kirayn karaa ha laakiin laba suuray leedahay labada suuraa qaarkood waxay yidhaahdeen waxbaa yar kala duwan ciddaad ka kiraynaysaa la isweydiinayaa ma ninkii kaa kireeye laftiisaa dib uga sii kirayn mise nin kale aad ka kiraynaysaa labadaas su-aalood baa la isweydiiyey haddaad qof saddexaad ka kiraynayso qof saddexaad haddaad ka sii kiraynayso way bannaan tahay qiimaha intaa dooni baa kaga kiree qiimihii laftiisii mid ka yar mid ka badan gurigaad kunka shilin ku kiraysatay laba kun waad ku sii kirayn kartaa masalaha magaaladeenna aad bay uga jirtaa sooma cuquuddaasi cuquud bannaan weyn gurigaan anigu kiraystay manfacadiisa anaa iska leh muddadaas laakiin ogow muddadii ka badan sharcan ma kirayn kartid aniga waxaa laiga kireeyey saddex sano adiga afar sano kaama kirayn karo sababtoo ah wax aanan lahayn manfaco aanan lahayn baan sanadka dambe kaa kireeyey marka baycu maa laa yamlik wey waxaadan lahayn ma iibin kartid waxaad ku qaadatana xaaraan wey intaas dambe muddada aad xaqa u leedahay manfacada eed adigu yeelatay bilaashna waad ku bixin kartaa waadna sii wareejin kartaa cid kalead ka wareejin kartaa waa cid saddexaad hadday tahay haddii ninkii iga kiraya laftiisa u baahdana caqdigii baan ka haystaa waana laazimu طarafeyn oo kama noqon karo gurigiisii uu iga kireeyey ee soddonka kun uu iga kireeyey baa intuu ka maarmi waayaan waaan ma ka kirayn karaa isagii nacam haa lacagtii ka badan ma kaga kirayn karaa haa konton baad kaga kirayn kartaa gurigiisii wuu degan yahay konton buuna ugu kiraysan yahay soddonkuwa waana ka qaataa sababtoo maadaama caynta manfacada adigu aada leedahay manfacada leedahay ninkii alaabaad ka gadatay guri baad nin ka iibsatay isagoo guri dayday uu ku yimid waad ka iibin kartaa sooma lacagti lacag ka badan baad kaga gadi kartaa taa cayntii hadday ahayd manfacadana lamid wey manfacadiina lamid wey fuqaada qaar ba waxay yidhaahdeen warnigo ninkii haddii laga gadayo laga kiraynayo lacagtii lacag ka badanyaan lagaga kirayn sababtoo ah meesha ishkaal baa ka iman karay dheh ishkaalku haddaba mas'aladan ugu dambaysuu ku salaysan yahay nin baa guri kaa kireeyey isagiibaa kugu soo noqday waad ka laba goor kiraysay isagii baad ka kiraysay ijaaradii hore ma jirtaa mise way burtay caqdigii hore aad kaga kiraysatay ma baaqibaa mise waa baail asaxiixu baaqi wey oo haddii adiga shan sana aad ka kiraysatay isagana dib laba sana aad uga kiraysay laba sana kadib waad ka saari kartaa habalaada guriga hadda rabel lacagtan dheeraadkaana waxaad ku mudatay bisababi baqaa'i alcaqdi alawal wailaa nin caqdigii hadduu buray gurigiisii degan ayagana waxaad ku mudatay uu buray baa lacag dheeraadoo baada ka qaadan lahayd laakiin fuqahada qaarba waxay yidhaahdeen baala alcaqdu alawal haddaan saan idhaahno ishkaalka imaan waxay yidhaahdeen ninka bishii soddon ku maansiiyaa si aan konton kun uga qaato lacag lacag ka badan lagu gaday bayay noqonaysaaye shubhatu riba waa baasha soo geliye ka daaya bay yidhahdeen laakiin waa qowl iska daciif oo aan saa u xoog badnayn wixii intaa ka badani meel ka badan allah inoogu keeno subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilah anta astaqfiruka atuub ilayk الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiini amaa bacd waxaan soo gaarnay fasalka uu mualifku yihi raximah allahu tacaala faslun waljacaalatu jaa-izatun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay masalo la yihahda jacaalada ama jicaalada ama jucaalada culamada qaarba waxay soo guriyaan waxaa la yidhahda tahliiu اlcayni caynta saddexda xaraka kii la doono in la saari karo hoos dhiggay u badiyaan oo jicaala u fasixsan bay yidhaahdaan jiinka oo la kordhigaa ku xigay yidhaahdaan in la gudana waa uu daciifsan yahay saddexdaa wajee luqa ahaan ereyga sida loogu dhawaaqayo ay ku sheegaan culimmadu jacaaladu wahuwa aljacaalatu ama waljicaalatu jacala baa waxaa la yidhaahday jaa-isatun way bannaan tahay wahwa jacala waxaa la yidhaahdaa tacriifkeedu an yashtarita inuu la shardisto fii raddi daallatihi baalidiisa ninkii usoo soo celiyay ciwadan wax uu siinayo macluuman la yaqaano faidaa idaa raddahaa qofkii haddii uu soo celiyo istaxaqa wuxuu mudanayaa dalika alciwada wixii la ballan qaaday buu mudanayaa almashruuta loo shardiyey halkan mualifku si aada u koobamuu masalada u taabtay laakiin biabiicati masaa'ilkii kale waa masale axkaam badan iska leh marka wixii aan isleeahay waa xad ilaa daruuri ah baan wax kaga dari doonaa haddii alla yidhaahdo mas'aladani waxay ku saabsan tahay yaa shaqada soo qabta waxaa waxaana aan siiyaa inuu qofku meel fagaaro ah ka ballanqaado waxaa la soo qabanayaay waa hawl xilligaa ballanqaadka iyo heshiisku dhacayo aan weli la qabanin weeye oo dib laga qaban doono wuxuu wuxuu noqon karaa baadi luntay yaa ii soo celiya wuxuu noqon karaa tacliim iyo waxbarasho waryaa ilmahan wax ii bara oo waxaa siiyaa wuxuu noqon karaa ibi iyo caafimaad iyo daweyn buu noqon karaa qofka yaa ii daweeya oo waxaa iyo waxaa siiyaa qaryada uu qofku yabohsanayo ama dadka weydiisanayo qof shaqo u qabta isna uu wax siiyo oo qof gaar oo mucayana uusan heshiisku ka bilaaban oosan la gelin ee dadka loo bandhigay oo dadka la dhex dhigay yaa waxaas ii sameeya anna aan waxaa siiyaa baabkaasaa waxaa la yidhaahdaa baabuljacaala la yidhaahdaa jacaalo ama jacaalana asalkeedu waxa ay ka timid ninkani wuxuu wax isballanqaado jacala liman yacmalu lahu qofkii waxuu shaqadaa u soo qabtabuu wax go-an baan bixinayaa yidhi haddaba jacaaladani uma baahna qof gaara ood la heshiiso laakiin arrintaa inuu qofku kaa maqlo ama war sugan gaadhay ku xihan tahay kadib uu isxilqaamoo wixii aada rabtay inuu qabta wuu istaago marka uu shaqadii qabtana wixii la ballan qaaday buu mudanayaa shaqada haddaba qofka ereygaa odhan kara ama ballanqaadkaasi uu ka ansaxayaaye waa qofka laba shardi laga helay waxaa la yidhahdaa ahliyatu tasaruf waxaan la ballan qaadaya waa maal maalkan la ballan qaadanaya in la bixin doonaa la ballan qaadayaa qofka maal inuu ku tasarufo ay u bannaan tahay waa inuu yahay waa inuu baaliq yahay waa inuu caaqilna yahay waa inaanu safiih maxjuura ahayn shuruudii ay ku soo marnay jawaasu tasarufka shardiga labaadee uu leeyahay an yakuuna mukhtaaran way inuu xoriyadiisi iyo ikhtiyaarkiisa isagoo ku yidhaahdee aan lagu qasbin oon qasab ikraha sharciga uusan ku dhicin wey labadaas marka laga helo qofka wax ballan qaaday laba mid buu noqon karaa waxa uu ballan qaadayo inuu isagu inuu bixiyo u ballan qaaday iyo inuu ku talagashan yahay cid kalu u ballanqaadayaa in shaqo loo qabto iyaguna ay bixiyaan haddii isagu uu yahay yaa shaqadaa ii qabta oo waxaa siiyaa ama uu yidhaahdo yaa shaqadaa soo qabta oo waxaa aan siiyaa tasarufkiina uu xaqu leeyahay oo labadii shardi laga helay dhinaciisa way ka ansaxaysaa hal masaleay culimmadu isku qabteen masalada la yidhaahdo bayculfuduuli la ay daba socotaa nin wixii isagu ma lahoo kama maqna laakiin qofkii oo dhibaataysan oo wax u raadiyey rabuu ogaa isagaa isxilqaamay keligii oo isdiray laakiin wuxuu ku talagashan yahay haddii alaabta lasoo helaa dee ninkii lahaa unbaa bixin buu ku talagashan yahay markaasuu wuxuu waaa waxaa ninkii soo hela waxaasaa la siin ninkiina idan kama soo qaadanin hadhow waa shaqadii lasoo qabtoo alaabtii ninkii shaqadii loo qabtay waxaa nasiiba ah, la yidhi wuxuu yidhi ani maa kuu ballanqaaday ninkii kalea loo yimido war isagaan ugu danaynayaye wuu u baahanaaye haddunbuu isbedelay buu yidhi xoolaha waxaa lagu leeyahay ninkii ballan qaaday adaa shaqada dadka u diray waxa lagu shaqaynayana ballan qaaday marka adayg ahayd inaad iska hubsato taasi waa qadiyadda waxaa qofka wax ballan qaadaya shaqadan qofka loo dirayo shuruud bay lafteedu leedahay shardiga koobaadii xilligaa la ballan qaadayo adiguna aada xaqa iyo ciwadkaag mudanayso waa xilligaa kadib shaqo la qabanaya inay tahay shaqo la soo qabtay cibad laguma qaato dhib kasta ha kaa gaaro hadda adigu ilmahan wax soo bartayba ood in badan ku soo dadaashay oon wax jucli iyo heshiis horeba jirin oo markii la yidhaahda ilmahan yaa waxii bara aniga aad tiraahdo oo isa soo taagto tiraahda waaban baray kii hore tabaruc iyo sadaqu ahaa hadday baadi tahay waxa la raadinayo laba mid buu qofku ku yeelan karaa ciwadka inuu baadidii keeno inuu soo sheega meesha ay taallo hal xaloo dhaqankeenna ah baan fiqhan bannaanayn qofka baadida inuu doono wax ku qaadan kara waa qof markii ballanqaad ku dhacay kadib doonaya kow ama iyadii keenaya ama meeshay taalla soo sheegaya haddii marka la naadinayaba aada hayso badidii waabad soo heshoo waad haysaa inaad ninkii lahaa u timaadoo tiraadeed alaabtaadii haddaan kuu keena baadifadmaysiini waciwadkaad qaadataa iyo xaraam weeye aan bannaanayn sababtoo ah intaan laba gaarin xoolo muslim baad gacanta ku haysaa xoolihii muslimkeed gacanta kuba haysay ninkii lahaa baad garatay waa waajib inaad siiso inaad xoolo inaad ka qaadan ku xirtaay ma bannaana waayo siintuna waa waajib soo helitaankana shaqo uu kuu dirsaday umaadan qaban haddii aad dayday iyo iyo doonitaankeeda geli lahayd markii ballanqaadka aada maqashay waxaa la dhihi lahaa ninkan daydayga maalkaa si uu u hela ciwadka iyo bedelkaasuu shaqada u qabtay laakiin haddii xataa aada ku dadaashay oo aada soo celisay alaabtii soo heshay intaan ballanba lagu qaadin nin ixsaan sameeyeoo xooggiisa tabaruc ayaad ahayd markii adoo haya kadib naadadii aada maqashayna de xoola muslimoo haysa hadda ma daydayaysidee waa waajib xoolo maal muslim leeyahay qofkii lahaa inaad ku sintood siiso hadday kharash u baahan tahay gaarsiinta meeshaas dee kharashka iska bixi qofka waad dhihi kartaa oo tabaruc laguma laha hal qof bay isku qabteen fuqahadeennu qof sidiisaba xirfadiisu tahay wuxuu baadi arku ururiyaa markii cid soo sheegatuuna shaqada kharashku ku soo ururiyey weydiistaa tanaaba xirfad iyo isaga shaqawa ninkaasi daydaygii ma laga dhigayaa nin xoola u doondoonayey alasaxu fi lmadhabi maya xoola shaqo aan loo dirsan buu qabtay isagaa isdiray isagoo hadduu isdirayna wuu taawucay bay shaaficiyadu qabaan madaahib cala eh, alasax madaahibta kale waxay yidhaahdaanba saa darteed shaqadani waa inay tahay shaqo la qabanayo markii wacdiga iyo waxaa ii qabta waxaa siiyaa ay timaaddo haddii anugu aan ogahay cidda haysaan ogahay laakiin anu hayo cidda haysa haddaan soo sheego jucligii ma yeelanayaa la ballan qaaday nacamhaa bisharti inayna taxaayul iyo khiyaamo khiyaano ku jirin meesha khiyaanadu say noqon kartaa asalku shariicadu khiyaano uma banaana khiyaano waxay noqon kartaa ninkii hayey baa warka maqlay wuxuu yidhi aniga la ima boqolo ima banaanee adigu aan qaybsanne anaa meeshay taalla dhaho inoo soo sheeg hadduu ku yidhaahdaay taxaayulkii iyo xiyalkii sharcigu xaaraantinimeeyey wey haddaba ciwadkii camalkaasaad ku yeelatay shaqadii marka aada soo qabata marka baadidiina aada soo hesho alaabtiina aada keento alaabtii ku siin maayo ilaa aada wixii aada ballan qaaday isiisa ma dhihi kartaa asaxiixu laa sida saxiixa maya ma dhihi kartid sababtoo waxaad ku mudanaysaa lacagtan la ballan qaaday xoolihii ninkii inaad ku soo sinto aduu markhaati u yeel hadhow qadaa iyo maxkamad hadduu ku siin la tiigso laakiin xoolihii aada haysayna aad dhiibto xaqii maadan yeelan walidaalika kama hor istaagi kartid oo ma diidi kartid hadda adduunka aada bay mashhuur uga tahay ninka la raadinayo ninkii warkiisa meelun ka soo sheega shan iyo labaatan milyan baa la siin soo madaxa usaamo lama dhin afar labaatan be masalada masalatuljacaala baabkeed weeye walidaalika qadiyadan oo kaleeta shari min shuruudi iljacaala ina xasuusinaysaayo camalkan lagugu siinaya shaqadu camal mubaax sharcana waa inuu yahay ninkii khamri ii soo hela waxaaiy waxaasaan siin ninkii xoolo baylaha iyo bangi aan dhaca dariiqiisa iisoo sheegana waxaasaa la siin ninkii nin muslima madaxiisa soo sheegana waxaasaa la siin shaqo xaaraana weeye sababtoo waxa la qabanayaa xaraama waa in shaqada jucliga iyo ciwadka loo samaynayaay camal sharcan mubaaxa waa inuu yahay mualifku baadida uu ku qayday gaar keliya maaha baadidu inay soo gelayso daahirka qur-aankaa sheegay markii ikhwatu yuusuf ay yimaadeen ee waxoogagii suuskii wax lagu miisayay iyo koobadii loo dhexgeliyey markii laga soo dabaqaydiyey waa ka yidhaahdeen qaaluu maadaa tafqiduuna war maxaad weydeen oo daydayeysaan qaaluu nafqidu suwaaca almaliki boqorka baalka koobadiisii wax lagu miisayay suuskiisii baa la waayey waliman jaaa bihi qofkii keenee soo helana ximlu baciirin aw wuxuu qaadaan siinaynaa baadidii ninkii soo hela way naga maqan tahaye intaasaanu siinaynaa ninkii baadideedii soo celiye waxaasaa la siin soomaa waana bihi zaciimuna damaankii iyo kafaaladii weeye suuradaa waxay ka mid tahay haddaba cinda jamaahiiri اfuqahaa sharcu man qablana suurada nisaac iyo muranku ka jiro inay xujatun fi sharci tahay buu halkaa loo dariishadaa len sharc man qablana weeye waliman jaa bihi ximlu baciirin wa ana bihi zaciimun masaladaasoo fuqahadan mutaakhiriinta iyo kutaabtu jusiyaadkeeda qaarkeed muran iyo waxoogay jaqjaq ay geliyeen aan habboonayn wa imaamu shaaficina biariiqin hayri haabitin sida mudakirada shanqiitiya intay ictimaadeen ay ka soo guuriyeen inuusan u arag ibnu xasmi oon jamalkiisu iyo awrkiisu masaladan xambaari karinna alixkaam fi usuuli laxkaam ay wax weyn moodeen masaladan oo jamiicu alfuqahaai walmadaahib ay ku dhaqmeen sharcu man qablana suuradaasoo sheekh naasir sheekh ibnu taymiyana uu ku iqtidaau siraati lmustaqiim uu ku huwa qowlu caamati salaf wa jamhuuri lfuqahaa salafkoo dhanna wayba deliishadaan fuqahaduna dhankaasay u badan yihiinoo mid iyo laba in yaroo dhifaa waxoogay fallaagowday saa darteed jacaaladu asalkaa qur-aankay leedahay baadi la soo helaya baadida gaar kuma ahee qofkan yaa ii daweeya qofkan waalan yaa qur-aan igu akhriya qofkan jiran yaa ii daweeyo jaban ii kaba waxyaalahaasoo dhan way soo gelayaan bidaliil xadiidkii abi saciid alkhudri radi allahu canhu wa isagiyo rag la socda ay reeraha martiyeen kadibna laga seexday suldaankii iyo bugaaskii iyo garaadkii reerkii iyo boqorkii mida tidaahdaba un habeenkii bahal qaninyaal iska lalmiye dhag waxbaa qaninay markaasuu jiif iyo joogba qaban waayey hurdana waa ladi waaye qoladii markay isdhex mareen bay waxay ku daweeyaan waayeen dee dani kuu qabatay nimankii martidii laga seexday bay in miciin badan noqotay oo la soo aaday waxaan urduqii baana laga qaniinay wax walbana samayno wax ka tari weyne nimaya wax lagu daweeye ninka ma haysaan waxay yidhahdeen haa laakiin annagoo marti baan idiin ahaynoo waad naga seexateen haddii aad waxna siisaan waanu idiin daweyneynaa imisaad qaadanaysaan intaasaan qaadanaynaa waa lagu heshiiyey faataxadun buu abu saciid ku akriyayo ninkii kaan mabaadihii qalabatan nin yar kabuu biyaysnaa oo kawyadii ka bacda inbuuba noqdayba fogba xarigaa furan ari soddonaa la soo siiyey nabigay ula yimaadeen alah sala sl markay soo baxeen waxay idhahdeen wanaadha arrinta nabiga warba kamaynaan haynine amay xoolaad xaaraan ugu noqdaan nimanyo yaan la qaybsan oo sidooda ha loo daayo ilaa madiina la tago nabiga u sheegay ala slam wuxuu yihi xalaal weeye qaybsada buuri anna waxii ugu dara muxuu u lahaa baa la yidhi inayna waxoogay calooshooda amaa laga fiican yahay xalaal ahaatee gelino xataa anugu inaan cuno waa ii banaan tahay wayn sadaqaadkii u banaanayn nabiguna wuxuu ku yh abu saciid wamaa yudrika annahaa ruqya oo qofka la qaniinay in faataxa lagu akriya adig horta yaa kuu sheegay yaa kuu sheegay qadiinadana baabuljacaalay gashay isagana baabuuljacaala waxaa kaloo ay gashaa dagaalka iyo jihaadka dagaalka iyo jihaadka wuxuu noqon karaa ninkii meeshan xaruntan adag iyo dhufayskan laga saari layahay ninkii wixii sidii lagaga saari lahaa khadkeedii keena waxaasaa la siin hadduu keeno wuu leeyahay baabuljacaala wey haddii la yidhaahda ninka dhibka badanee la keri waayey ninkii soo dila ninkaa waxbaa la siinna waa baabuljacaala iyadana waxaana lagu fasiraa xadiidkii abi qataadata bni rabciyin ee صaxiixaynka ku yihah nabig ala slam uu lahaa man qatala qatiila lahu calayhi bayinatu falahu salabu ninkii nin dile cadayn iyo markhaati u keensadaayey wuxuu wata isagaa iska leh laguma haysta haniimana ma galo isaguu khaas u yahay taa waxay yidhaahdeen ninkii nin soo dilaa la yidhi mid gaara haddii la magacaabona baabuljacaala unbay geli marka baabuljihaadna waa gashay baabu ibi iyo caafimaadna waa gashay baabu daalati iyo alaab way gashay baabu tacliim abwaabtii kale sharcigana way ungeli masaladu sideedaba masaladani waxay shabahdaa baabulijaaray shabahdaa ninkani shaquu soo qabtay dhinac kale haddaad ka egto shaqaduu soo qabtayna waxbaa lagu siiyey maxaa baabujacaala baab gaara looga dhigayo baabul ijaara loogu dari waayey horta mid weeye inay shabahdo waa loo daba dhigay oo shabah ka dhaxeeyay wax wadaagaan baabul ijaara markiiu dhammaaday baa baabul jacaala la keenay waayo waxay wadaagaan baa jir oo ka dhaxeeya laakiin waxyaaba badan bay ku duwan yihiin waxyaaba badan bay ku kala duwan yihiin marka koowaad baabul ijaara nin muqadad mucayanoo gaar a baad la heshiinaysaayoo shaqo kuu qabanaya baabuljacaala laakiin ninka qabanaya shardi maaha qof gaara inuu yahay haddii masaajidkii intuu ka istaago masaajidda lama ogolee tusaalun baan uga jeedaa makhaayad buu ka istaagay idaacad buu ka hadlay joornaal buu ku soo qoray ogeysiis buu bixiyey ninkii waxay waxaa ii keena waxaasaan siin dadkao dhan nin kastaa shaqada soo qaban kara nin allaalay ninkii soo qabtara uu kugu leeyahay ma taqaanid wuxuu yahay ma garanaysid heshiis gaar idinma dhexmarin alaabtaa ninkii ii keena waxaan rabaa xasan siin sawmaada dhihin haa waatan alaabtii waa kuu keenay ninkuu dooni ha noqday uu kugu leeyahay wixii farqigaa waa farqi jacaaladii ijaarada udhaxeeya jacaaladu waxay noqon kartaa ogeysiis dadkao dhan shaqada ay u furan tahay ijaarada laakiin qofkaad heshiinaysaan waa qof mucayana inuu noqdo waxaa labaad ay ku kala duwan yihiin jacaaladu sideeda ijaarada shaqada la qabanayo waa in la yaqaanaa oo shaqo go-an tahay laakiin jacaaladu shaqo go-an maaha mararka qaarkoodna lamaba xadeen kara shaqada baalidan la doonay intay ku qaadanba war looma haya qof inuu soo heli doono iyo in kalena war looma hayo in jidkeedii u bixi doono iyo in kale lama oga dhinaca markaad ka eegto baabulqiraadi walmudaarabay shabbahdaa ninkii shaqaynayey ee ribixa raadinayey ee inuu heli doonaan la aqoonin laakiin ijaaradu waa nin shaqo go-aan kuu qabanaya ijaar go-aanna ku qaadanaya wey jacaaladu muddo ma leh ninkani shaqada muddo uu kusoo qabanaya ma laha saacaday ku qaadan kartaa dilay ku qaadan kartaa alaabtii intuu raadinayay dayde waxaa kalooy ku kala duwan yihiin bay yidhaahdaan maadaama caamilkii uusan mucayan shardi ahayn ijaarada ninkaad la heshiinayso inuu caddeeyo weeye heshiiskii inuu aqbalay si caqdigu laasim u noqdo jacaalada laakiin mucayanba shardi maahano caamil inuu aqbala ay shardi tahay ma jiro jacaaladu waa caqdi jaa-izu طarafayni caqdi labada dhinacba markuu rabo uu fasakhi karoo ka noqon kara wey sida shaaficiyadu ay leeyihin raxmat ullaahi calayhim waxaa kala yihaahdaan shaaficiyadu ku dareen ay fuqahadu qaar ku diideen jacaalada wakti looma qaban karo bil ninkii igu keena ninkii laba bilood igu keena lama dhihi karo ijaarada laakiin camal ama muddo lagu xadeeyo wey tan camalkiina lama xadeyn karo muddo la qabtana lama ogola wahiy awjuh saas oo kaleeta ah bay waxay yidhaahdaan waxay ka mid tahay fawaariqda ay ku kala duwan yihiin ee u dhaxaysa hal masalaan kusoo gabagabeynaya baabuuljacaal aragtida fuqahadeennu waxoogay ay ku kala duwanaatay ninku shaqadii hadduu soo dhammeeyo buu leeyahay baa la yidhi shaqadii hadduu dhexda kaga tago ujuuradii waxna ma ka mudanayaa waxay yidhaahdeen fiihi tafsiilu waa la kala qaadayaa haddii hawshii in la gaaro shaqadiisii laga faa'iidaysto halkuu geeyey laga sii wado inta uu ka qabtay boqol baa qolley baa loo eegiyo buu leeyahay haddii isaga de shaqadii uu qabtay aynan waxba ka taraynin waxna aan lagu salayninna de waxba ma laha wixii loo dirsaday ma laha waxay yidhaahdeen mas'aladaa baabulijaara baabkeeday ka shabihiyo ninkan shaqaa loo diray camalkan jacaalada lagu sameeyey waa qofkii in la daweeyo la kabo kabitaankii oo badankiina uu qabtay wax yarna dhiman yuhuu qofkii dhintay ama xanuunsaday ninkana halkii ka sii wadoo shaqadii dhammaystiray haddaba camalkan tamaamka ah laba qof baa wada qabatay jucligii la ballan qaaday hade camal mushtaragu ku dhashaye xuquuqdii waxay u yihiin mushtarag iyo shirkad bay ku yihiin say u kala badsadeen isagii hadduu dhintana waraasadiisaa iskale kadib faslun wuxuu ku saabsan yahay fi lmusaaracati musaaracadu waa heshiis dadka dhex mara qofka dhuri loo dhiiboo uu beero miraha ka soo baxana oo wax ku yeeshaa musaaraca la yidhaahdaa haddaba musaaracadani waxaanu soo marnay musaaqaat wax la yidhaahdo aynu soo niri inay isku xigaan bay ku fiicnayd laakiin farqiga u dhaxeeya musaaracaduna waa waxa marka la beero biyihiisa bislaada iyo wixii midhaha dhaliyey aanay kala harin sida beertan yaryarka ah musaaqaadkana waxaa la yidhahdaa geedaha miraha dhaliya iyaguna lafahoodii baaqi noqdo da labaad iyo mid saddexaad iyo kuwa badan dhala shaqada laga shaqaynayo labaduba waa isku midoo laakiin waxay ku kala duwan yihiin midna isagaa midhihiiba beeraya midna geedkiinbuu ka shaqaynayaayoo miro fiican suu dhali lahaa unbay shaqadiisu tahay haddaba musaaracadu waidaa dafaca haduu u dhiibo qofku ilaa rajulin nin buu ardan dhulu dhiibo ku wareejiye liyasracahaa inuu beero wa sharada lahu wuxuu shardi uga dhigay juz-an macluuman qadar go-an oo la yaqaano min raycihaa dheefteediya waxa ka soo baxaa lam yajuz ma banaana in akraahu iyaha dhulkii haddii uu ka kireeyo bidahabin aw fidatin lacag buu kaga kireeyey aw sharata lahu ama wuxuu u shardiyo yidhi waxaan ku siinayaa acaaman cunto macluuman uu garanayo oo fii dimbatihi anaad igu leedahay beerto ama ha ba'da ama ha baxdee jaaza way bannaan tahay halkan mualifku wuxuu ka hadlayaa fikirka iyo ru'yada fuqahadu shaaficiyadu ay qabaan oo ah musaaracada ma bannaana sharciguna wuu reebay oo wuu diidey bukhaariyo muslim baana wariyey xadiidkii raafic ibni khadiij radi allaahu canhu wa ardaahu uu leeyahay dhulkaanu dadka ka kirayn jirnay saddex meelood meel baad leedahay afar meelood meel baad leedahay cunto intaasoo go-an baad ku leedahay waxay soo saartaan dhihi jirnay nabiga haddaba calayhi salaatu wasalaam baa arinkaa naga reebay inkastoo manfaca iyo waxaan ku qabnay dhaqaalo ku qabnay ba wuxuu adana ilaahi rasuulkiisa in la aeeca ka sii nafci badan oo ka sii waxtar badan waxtarkan adduunkan eegeyno nabiguna wuxuu yiri buu yidhi ninkii dhul leh ama isagu ha beerto ama qof walaalkii oo beeranaya ha siiyo saasuu yiri bu raafic ibnu khadiij radi allahu canhu wa ardaa asal ahaan u daliishadeen laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waxay ku tageen dawaahirta nusuustuna ay tilmaameen rag badan oo culimmadana ijmaacu saxaaba ay soo guuriyeen inay musaaracadu bannaan tahay waxay yidhaahdeen amaa inay bannaan tahay nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam xataa maata ilaa u dhintay oo nimankii reer khaybar ahaa dhulkii khaybar ku yiilay oo dhan iyagu ku wareejiyey haddii uu geedo ahaa iyo haddii dhul banaanoo la beeraya ahaa bishatri maa yakhruju minhaa min amarin aw zarcin geedaha miraha ka soo baxaya iyo beerta la beerayee kale miraha ka soo baxayaba nus baad idinku leedihiin nusna annagaa leh buu nabigu reer khaybar kula heshiiyey sidii bay ahaayeen nabigu intuu noolaa xasanmaa uu ku dhintay haddii xukunkaa la nasakhay yuu soo joojin lahaa waabtari lahaa abubakar xilligiisiina sidii bay ahayd ilaa uu dhintay cumar qaybtiisii horena sidii bay ahayd ilaa uu ka raray ilaa nabiga heshiisku la galaybaa waxaa ku jiray nuqirukum calaa maa shinaa intaanu doonnaanu halkaa idiin daynaynaa haddaan doonno waanu idinka raraynaa de khaybar saasaa lagaga rabay nimankii reer yuhuuda xilligii cumar radi allahu canhu wa haddaba waxay yidhaahdeen inuu xadiidkani ka dambeeyey nabigaa ku dhintay calayh salaatu wasalaam saxaabada ijmaaceeduna xilligii abubakar yaa wariya hadal ka keenay cumar intiisii hore wax muran ka keenay ma jirin marka masaladu waa ijmaac bay dhaheen ay iska daaye waxay dhahaen waxaa kaloo xadiidkan raafic ibni khadiij laba wej bay kaga jawaabeen inay yidhahdeen xadiidka raafic ibn khadiij mansuuq wey daliilu naskigana nabigu ilaa uu dhintay in musaaracada uu samayn jiray maca khaybar wey maadaama ilaa uu dhintay la hayo kollaba ka raaficun baa dhimashadii nabiga ka horreeyey sal ala wasalam marka mansuuq wey xadiidka nahyiga qaar kalena waxay yidhaheen jawaab labaad bay bixiyeenoo maya xadiidka raafic ibn khadiij alfaada riwaayaatku waa min tasarufi ruwaati ruwaaddaa bilmacnaa ku wariyeyo ninba siduu u fahmay buu u sheegay laakiin asalka xadiidku waa riwaayo saxiixaynka ah waxa la diiday marka iyo waxa la ogolaaday baa kala laba ah waxa ay raafic ibnu khadiij iyo beereley bay ahaan jireen inay samayn jireen rubaca iyo uludka uu sheegayo dhulkay kala soodibi jireen kala xariiqi jireen dhulka rubuc baan u goyn jirnay intaa wixii ka baxa adaa baan dhigi jirnay dhulka qayb ama rubuc ama ulud ama nus baan u goyn jirnay taana muran iyo dhibaato badan bay keentay waxaa nabigu u reebay walidaalika saxiixeynku raafic ibni khadiij waxay ka wariyeen inuu leeyahay dadka waxaan kaga kireen jiray calaa anna lanaa haadihi walahum haadihi intaa idinkaa idiin beeran tahay intaana annaga dhulku meel godad iyo meel taaguu leeyahay hadduu sanadku sanad biyo badan noqda tii godka ahayd way u dhammaatay biyo fadhi bay noqotay ninkii inta godkaa la siiyey beer la aanba haysata hadday sanadku biyo yaraadana intii meesha godkaa ku tiilay baa bixiyo intii meesha taaggahayd oomanay noqona way bi'i ninkii qaybtaa taagga ay ku hagaagtay marka wax la-aan haysata ki khilaafku iyo muranku markuu batay buu nabigu arintaa reebay buu yihi riwaay saxiixeynkaa weeye dadka waxaan kula heshiin jiray intaa annagaa leh intaana idinkaa leh waxaa dhici jirtay buu yidhi intaasi inay baxdo intana bado ama intana baxda inta kalena bado riwaayadka qaarkood buu ku daray fakasura alkhisaamu bayna yaday rasuuli lah sal slam dadkii ishaystay baa batayo murankii iyo jaqjaqdii baa badatay fanahaa can daalika saa darteed bay jamhuurtu waxay leeyihiin waxaa la reebee dhulkii in la kala xariiqdo wey laakiin haddii la yidhaahdo wixii ka soo baxa baynu isku leenahay qaacido sharcina ka hor iman maysa oo ninkii xoolaha ku shaqee ribixaana wadaagnaa la yihi wuu la yahay ninku ninkaa kama duwana beertan inoo beer dhulkaan leeahay adna shaqadaad leedahay ka shaqaynta mar haddii adigu shaqadii aada leedahay adna beertii aan leeahay sidii anigoo lacagtii le adna ka shaqayntii aada leedahay bay shabbahdaa waa mudaarabatun fi lardi wayay yidhaahdeen musaaraca unbaa loo bixiyo baa beerahe waa mudaarabay dhinac ka tahay saa darteed qaacidadii mudaaraba raacen beertiiba hadday baadana dee ninkan labadaba khasaare hadday beertii baxdana boqoleydii boqolkiiba intay ku heshiiyeen bay kala leeyihiin taasana daahirka nusuusta u dhow amaa qoladan shaaficiyada iyagu xadiidka ibnu cumar ee bishari maa yakhruju waxay jawaab ka dhigeen tabac bay ahayd wixii musaaqaad asalka geeda hadii lagu heshiiyo meelaha banaanaanayana iska banaanaanina isaga daroo beer la yihaahdo dhib ma la yidhahdeen taax ibnu cumar bishari maa yakruju min amarin aw zarcin zarci tabaca weyaan leenahay dhaheen walow xaqiiqada khaybar aynan saas ahayn qowlkaa waxaa daciifinaya xaqiiqada khaybar qaybna geeday ahayd qaybna beero banaan bay ahayd markay ka sheekaynayaan xilliga annaga waasa nimanka lagu inta geeda ku tiilaya dhulka intuu la ekaayay sida uu qaybsanaa faslu marka wuxuu yidhi wain akraahu iyaahaa bidahabin aw fidatin tan baabul'ijaara weeye qaybtan dambe baabulmusaaraca maaha beertan aniga ale iina beer igana shaqee lacag intaasaan ku siinayaa xooggaagii baan kaa gadanayaa taa inta dambe baabumusaaraca ma ahane baabاlijaara weye iyo kiraa ardi marka faslun waixyaa اlmawaati jaa-izu bisharطayni ixyaau اlmawaat waa dhul aan lalahayn ood yeelanaysa wey dhulka aan lalahayn haddii adigu aada dhulkaa ka shaqaysood noolayso adigaa iska leh saa darteed waa xyaaulmawaati dhulka dhintay nooleyntiisu jaa-izun way bannaan tahay sidaasuu mualifku yidhi laakiin madhabka shaaficiyadu jaa-izatun ma ahane mustaxabbatun wey dhulka in la nooleeyo cidladee iska bannaan oo la camiraay waxay yidhahdeen waa sunna waxay yidhaahdeen iyagu waxaan sunna u nidhi nasan wa caqlan labadaba amaa nasan waxay yihaahdeen soo xadiidkii abu daawuud iyo keyrkii wariyeenee jaabir ee saxiixa ahaa nabigu kuma dhihin calayhi salaatu wasalaam man naxya ardan meytatan falahu biha ajrun dhul cidlo iska dhintay ninkii nooleeye ka shaqeeyaay ajir buu ka helayaa waxna ajir baa laga helayaa haddii la yidhi ma ka garatay bay yidhaahdeen meeshaa inay sunno tahay in la sameeyo amaa caqlan waxay yidhaahdeen waxaa weeye tawsicatu risqi cala alcibaadi baa ku jirta risiqa addoommada loo waasicinayaa oo dhulkan markii aada noolayso dhismaad ka bilowday imisaa shaqo ka heli oo ka shaqayn hadhow imisaa degi dhulkiibaad ka beer baad ka samaysay beerta shaqaalay u baahan waardiyay u baahan xoolo loo soo gadoo la geliyey u baahan ninkii laga soo gaday lacag buu helay kii ka shaqeeyey lacag buu helay kii waardiyeeye lacag buu helay meesha noloshiibaa waasac ku noqon bay yidhaahdeen saas darteed markii aad bal u fiirsa adugu hadda magaalada markaad mashruuc ganacsi samayso guri yaroo dhisaysa hadda guriga naga soo horjeeda la dhisayo imisaa addoommo ilaahay ku arsaaqaya mid bir keena mid ciid keena mid dhagax keena mid waardiyaal noqda mid mid dhisa mid muhandis iyo injineer ka noqda intaasuu ilaahay ku arsaaqayaayoo umam ah marka waxay yidhaahdeen risiqiibaa badan intaa meesha ka shaqaysee lacag ka qaaday intaasoo qoys iyo caruur bay ku beeli oo ka dambaysa meeshiiba boqol qof waxaa laga yaabaa konton qof baa ka shaqeeya konton qoys bay biileen qoyskii isku celcelis misaan ka dhignaa waa hal guriyoo la dhisaya saa darteed waxay yidhaheen dhulkii banaanaa haddii saa inti loogu dhaqaaqo la wada nooleeyo wax shaqa la-aan ma jirayo dadkii shaqay wada heli reerihii risiqiyo biil bay wada heli arrintaana caqligu wuxuu keenayaa dadka in lagu dhiirigeliyo oo istixbaab ay noqoto oo dadkii lagu dhaqaajiyo saas darteed ba waxay yidhaahdeen ixyaa ulmawaati mustaxabun waa sunno ee majawaas keliya maaha waxay yidhahdeen xikmadda loo nooleynayana halkaa risqigaa siyaadaday ka muuqataa dhulkaa marka la nooleynaya haddaba bishartayni laba shardibaa dhulkii ku yeelan kartaa markii adugu aada noolayso nooleyntu maxay tahay qiyaaskeedu waxbaan ka dhihi doonaa insha allahu tacaala markaan maasheeda kelimadeeda gaarno shardiga koobaad an yakuuna almuxyii qofka noolaynaya waa inuu yahay musliman qof muslima waa inuu yahay waxay dhaheen gaal dhul muslim wax kuma milkiyo dhul cidloo iska banaan muslim lahaa inuu dimi iyo mucaahid yahoo ka gata maahane fii gayri aljaziirati jaziirat اcarab jaziirada dhulka la yidhaahdo sharcan ma milkiyi kara nin gaala xataa hadduu gatama milkii karo waxa laga rabaaba layidhi halaga xaaqo wixii madiina looga xaaqayna saasay ahayd akhriju lyahuuda min jaziirati walmushrikiina min jaziirati alcarab wey in layska siisiiyey iskadar in laga gala xataa banaan maka hadlaya hataa dhulka muslimiin oo gaala looga tanaasulaya badihii la bixiye kama hadlaya taa waa xaraam ijmaacan oo mar baan ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo hal kitaab baan sugayaayoo masalada aada fataawadeeda u ururiye mar baan ka hadli doonaa dhulalkan iyo badahan iyo saldhigyada ciidana muslimiinta ee gaalada la siinayo mar baan ka hadli doonaa taxriimkeeda ninkii siyasi dhiiggiisu muxuu yahay mar baan ka hadli doonaa haddii hala yidhaahdo laakiin shardiga koobaad qofku waa inuu muslim yahabay shaaficiyadu dhaheen laakiin nusuustay u daliishadeen waxba kama asixin mar waxay daliishadeen casar xadiid isagoo mucallaq bisiiqati tamriid uu bukhaari sheegay fii kayri xaqi muslimin ninkii nooleeya dhul aan muslim lahayn riwaayadaasi wa yurwaa buu leeyahay bukhaari sanadkeedana marka laysku soo celceliyo waa min xadiidi kaiir bni cabdilaahi bni camr bni cawfin can abiihi can jaddihi silsiladana waxaa la yidhahdaa silsilaadka min silsilaati اkadib awey kaiir ibn cabdlaahina waa kay abu daauud iyo keyrkii lahaayeen ruknu min arkaani اkadib tiirasha beenta adduunku ku taagantahay buu kamid ahaa ninka warkaa sheegay marka taayaan waxba lagu salaynin fuqahaduna abiicadiiy abiicaday leeyihiin baa laidin sheegay kutubfiqi markaa akriyaysaan madhabka shaaficiye ama xanaabila ama madaahibtu marka iyagu deliishanayaan daliilkooda marar badan ceebtiisa iyo dacfigiisa ma taabtaan marka kitaab madhab markaad akriyayso adilada uu keensadee isaga ayidaysa aad isaga fiiri dacfigeeda taaban maayo xadiid kalay daliishadeenoo abu daawuud iyo kayrkii wariyeen oo nabiga laga warinaya cala slat slaam inuu yihi man sabaqa maa lam yasbiq ilayhi muslimun ninkii ugu hormaro waxaanu muslim kale ugu horeynin fahuwa lahu isagaa iska leh xadiiskaasna dacfigiisu isagana waa daciif oo silsila majaahiila sheekha abu daawuud iyo saxaabiga inta udhaxaysa wax la yaqaana kuma jiro oo waxay yidhaahdaan sanadu mudlima wey mugdi iyo meel erow madow baa muuqato wax la garanayaba ma laha sheekha ibnu bashaar ee abu daawuud iyo saxaabiga marka laga reebo inta kale lama yaqaana hade meel la aqoonin oo boholo madow ahna haddaad wax ka qaadato nin habeen xaaba goray baad noqon habeen nin xaabagure waa haysta mataqaanaan dayaxa hadaad ku xaabagurato marka dambe abeesha hurudaad aabo qori aabo cad baad moodi markaasaa dhab intaad siisay ku dili ma la aqoonin hadaad wax ku salaysa xadiidkay sheegeen beenaalo dhaxfadhiunbaa kuu dhuuman marka dambe ragga naga hubsada wey carabtaa darteed waxay yidhahdaan maa aafatu lakbaari ilaa ruwaatuha war beena haddaad aragta ninbaa ragga warka soo sheegay baa balaayo dhex fadhidaa marka wejka ay ku shardinayaan shaaficiyadu muslim inuu yahay shardiga ah waa shardi daciifa weeye oo dimbigu wuu yeelan karaa wa xarbi laakiin wax kuma yeelan kareeda dhulka laba wa an takuuna alardu dhulku waa inay tahay xuratan oo madax banaan waa inuu yahay lam yajri calayhaa uusan ku dareerin milkun limuslimin qof muslima uusan horay u yeelanin masaladana dhulka inaan horay loo yeelanin inuu yahay ereyga ilaaqaas qayd iyo shuruud baa ku xiran dhulka qaar waxaa jira iska cidlo oo bannaan aan lana noolayn karin cinda shaaficiyati fuqaha kaleba hala wadaagaan meel kasta oo muslimiintu baahidoodu ay wax uga baahan karaan imaa fii diinin wa imaa fii dunyaa qofna si gaara uma yeelan karo uma noolayn karo meesha waxaan idhahnaa waxay leeyihiin laba ariiqaanu xadidna marka fii dunya markaan leenahay waa meelaha masaalixda caamka ay ku xihan tahay meelaha biyo qofna ma yeelan karo wax kasta haddaad ka dhisto xaquma lihid waxaa la isku qabtay biyihii oo togii biyo hadday ciidii xirto togiiba leexdo anu haddaan camira ma yeelan karaa cinda shaaficiyati maya soo xaq muslimiintoo biyomareen uu ka dhexeeye ma ahayn qof gaara ma milkii karo meelo shidaala lama milkii karo meelaha cusbada lama milkii karo meelaha manaaficda caamada dadku u baahan yihiin lama yeelan karo waxaa manaaficda kamida magaalada dhexdeeda meel banaan iskama degi kartid oo taabsiiyo ku habsiya oo basiibadu ma banaana marba magaalada dhexdeeda hadday tahay nolosha magaaladaa u baahan inay meelo bannaan oo yahay